bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka falanqaynta wararka hadahan oo kale ee aad ka idaacadda kulmi u doona soomaali sudaneys hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudaneys waa badqabka bulshadeenna mar kale soo wanaagsan saaka waa xad waa labaiyo tobanka bisha febraayo sanadku waa qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena diiraddan ku saari doona waxaa ka mid ah xaaladda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo mar kale dagaal uu ka qarxay oo galay maalintii toddobaad madaafiic ayaa xilligan la soo warinaya inay ku dhacayaan xaafadaha magaalada kulamo looga hadlayo xaaladda magaalada waa laascaanoodna saacadihii ugu dambeeyey waxay ka dhaceen magaalada hargeysa sidoo kale waxaan il gaara ah ku eegi doonnaa dhinaca gobolka shabeellada dhexe gaar ahaan deegaan hoostaga degmada ruunirgood oo lasoo warinayo in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka dhadhaqaaqay ay ka wadaan qodobadaas ayaan barnaamijkeena ku eegi doonaa iyo wixii kaloo dheeraado soo kordha waa hagaag barnaamijkeena falaqaynta ayaan si toos u gudagelaynaa waxaan barnaamijkeena marka ugu horreysa ku eegi doonaa amba diiraddan ku saaraynaa wararkii ugu danbeeyey xaaladda magaalada laascaanood oo xilligan lasoo warinayo in mar kale uu dagaal ka qarxay magaaladaasi waana maalintii toddobaad xaafadaha qaarkood waxaa la warinayaa inay madaafiic ku dhacayaan haddaba wararkii ugu danbeeyey arrimahaasi la xidhiira si aan wax badan kaga ogaano shaciib maxamed daahir ayaa ila jooga shaciib soo dhawow maxaa ugu danbeeyey eh, xasanow magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaa dagaal toddobaad uu u buuxsamo maanta uu galay iyada oo eh, toddobadii maalin ee lasoo dhaafay ama lixdii maalin ee lasoo dhaafay oo maanta toddoba ay ku tahay ee eh, dagaalku si toos uu kaga socdo ee eh, qeyba ka mid ah magaalada laascaanood si gaar ah duleedka magaaladaasi dagaalka ayaana maanta waxaa lasoo warinayaa in uu si gaara ah uga socdo saldhigyadii shalay ugu dambeeyey ee laisku dagaalo ama dagaalka ka dhacay mhm. iyadoo dhinacyadu isku adeegsanayaan xasan oo hubka noocyadiisa kala duwan Eh, sidoo kale waxaa lasoo tabinayaa in eh, madaafiic ama hoobiyaal eh, lagu garaacayo qeybo kamid a ah magaalada laascaanood oo ilaa iyo xalay ay ku dhacayeen waxaana wararku ay sheegayaan in maamulka somalilan madaafiicdaasi ay ku garaacayaan sidoo kale warar soo baxaya iyo xasan waxay tibahayaan in duulaanka saakay laascaanood si gaara ah dagaalka bilowday dad goobjoogayaal ay soo warinayaan mhm. in ciidamada somalilan ay soo qaadeen mhm. kuwa oo doonaya inay dib uga soo laabtaan saldhigyadii ee shalay la sheegay in ay ka baxeen waxaana sidoo kale ciidamada somalilan maalintii toddobaad oo xiriir ah dagaal toos ay kula jiraan dadka deegaanka si gaara ah s c yiraahdo ee ka dagaalamaya magaalada laascaanood iyo duleedkeeda mhm. qeybta bari ee magaalada waxaa ka socda dagaal xoogan oo muddo lix maalin oo maanta todoba ay ku tahay dagaalku si toos u socda xasanow mhm. khasaaraha ayaa ah mid eh, sii lixaadsanaya oo marba marka dambe kordhaya mhm. waxaana eh, dagaalkaasi uu inta badan laga muujiyay walaac xoogan iyada oo baaqiyo kala duwan la diray mhm. madaxweynaha somalilan ayaa xalay kulamo waxauu la qaatay eh, ururada siyaasadeed ee ka jira somalilan waxay ka tashanayeen ama ay kala hadleen dagaalkaa socda sidoo kale waxaa lagu wadaa in madax kale iyana maanta ay ka hadasho madaxweynaha soomaaliya hore ayuu baaq uu diray beesha caalamka sidoo kale baaqyadu waa soo tireen balse weli wax isbedela eh, xasan uma muuqdo oo dagaalku waa uu socdaa isimada ee eh, ku sugan laascaanood hore waxay u sheegeen inay soo dhaweynayaan waanwaanta ama xabad joojinta ee la dhexdhigayo walow dagaalka ee eh, weli uu socdo xasan waaya shaciib aada umaadsan tahay sidoo kale waxaa xisuusin mudan in maanta la filaayo in dagaal ka socda laascaanood uu ka hadlo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni dhinaca kale haddii aan eegno wararkii ugu danbeeyey kulamada ka dhacay magaalada hargeysa maamulka somalilan waxaa looga hadlay arrimaha ku saabsan ee dagaalka ka socda magaalada laascanood madaxweynaha maamulkaas muuse bihi cabdi wuxuu la kulmay xisbiyada mucaaradka iyo urada siyaasadda wararkii ugu danbeeyey ee kulamadan wariyaheena magaalada hargeysa xamza jaamac xuseen ayaan ka wareystay waa mahadsan tahay xasan waa dhowahay xaaladihii ugu dambeeyey ee aada la socotaa goley waxaa shalay geliki dambe kulan laga furmay madaxtooyada somalilan xisbiyada iyo sidoo kale xukuumadda saddexda xisbi qaran ee kulmiya oo cid wadani iyo xukuumadda sidiinuda ogsoonahay muddooyinka ugu dambeeyey arin adag ayaa ka dhex taagneyd xukuumadda iyo asxaabta mucaaradka mhm. taasi oo ahayd doorasho madaxtooyada oo ay ururada eh, ay doonayaan xisbiyada somalilan ee eh, ucdiya wadani in la qabto halka markii hore eh, madaxweynuguna uu ku adkeysanayay inuu qabto doorashada kulanka ujeedadiisu waxay ahayd markii hore ee xisbiyada iyo xukuumaddu ay ku kulmayeen in laga wada hadlo arrinta laascaanood oo hadda runtii dagaal ka socdo magaaladaasi balse markii shirkii lasoo fadhiistay xukuumaddii iyo xisbiyadii soo fadhiisteen waxaa la isku qabtay in arinta doorashada iyadana meesha la keeno markii arintaasi la keenay wadahadal kadib eh, xukuumadda iyo xisbiyadu waxay u saareen guddi oo saddexdii iyo xukuumad ka kooban taas oo lagaga arrin doono oo ay wax ka keeni doonaan arinta doorashada madaxtooyada oo muddooyinkii ugu dambeeyey ay kala fogaayeen xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka ee somalilan xasanow eh, sidoo kale waxaa kulmay madaxweynaha somalilan iyo ururada xalay ee fiidkii iyagoo oo aynu ogsoonahay inuu madaxweynaha somalilan la kulmay eh, xisbiyadii eh, tan iyo int ay ka soo baxeen tartanka ururada tobankaa urur ee hadda somalilan ka jira waa markii ugu horreysay ee madaxweynaha somalilan ay kulmaan sida warar aanu ka helayno kulankaasi ay sheegayaan ujeeddada ugu weyn ee dooranaa kulankaasi waxa uu ahaa sidii looga arisan lahaa xaalada magaalada laascarood ee xarunta gobolka sool oo cid waliba maanta ogsoon tahay halka ay marayso walow ururaduna ay sidoo kale ku darsadeen dood ah arrintoodii doorashada ee tartanka ururada oo uu loogu gudbaayo xisbiyada somalilan dood dheer kadib kolay waa arintaasi maanta ayaa in eh, laga hadlo eh, loo globalamalay ujeedada ugu weyn ee loo wada hadlayay waxa uu ahaa sidii xaaladda magaalada laascaanood loo dejin lahaa eh, loogana qayb qaadan lahaa gurmadka kala duwan ee loo fidinayo dadkii ka barakacay magaalada laascaanood oo runtii ku teedsan duleedka ama dhinacyada kala duwan ee magaalada laascaanood waryaheena xamsi jaamac xuseen ayuu kaasi dhegeysa lahaa oo kusugan magaalada hargeysa bal markan hadii aan egno ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka saaka dhadhaqaaqi ay ka wadaan deegaan hoostaga degmada runirgood deegaanka ceelbacd layidhaahdo oo degmadaasi hoostaga shalay waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinacay al-shabaab gudoomiyaha degmada runirgood oo inala hadlay wuxuu inoo sheegay in maalmaha soo socda shabaab ugu tegi doonaan deegaanada ay ku sugan yihiin weli barnaamijkeena falanqeynta ayaad la markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay maanta waxaan dhihi lahaa shabaabow xumaantiiyo dulmiga sharaf ka doonooyin waxaan diintu qabin iyo sharciga abad ku doodooyin qur-aankii ilaah soo dejiyey daba maryeeyooyin dariiqii rasuulkiiyo sunnaha kuma dadaalooyin dembi iyo dhimooyee wanaag kuma ducaystooyin kolkii ay danuub ba'an galaan daraja sheegtooyin dad islaama goortay dilaan duhurkii faanooyin dumar iyo carruur iyo duqay wadar u dooxooyin dalka culummadiisiyo dabin u qoolooyin wardalaba waxaa kaloo la yidhi rabbi haw darnaadee intii nebiyadii diiddey kuwa diinta leexinahayaa nooga sii daran waranina wali kale arafaday dembilankii galyaa dhebaayi maana duugi maaha daahire kaloo la yidhi diinta iyo dalkeenno difaacan caniyo dadka soomaaliyeedow dagaal baa ina faran dagaal baa ina faaran dadka soomaaliyeedow dagaal baa ina faran war kalemaanay waxaa la yidhi dacwaday daldalayaan dibnaha siima dhaaf qabsanae eh. duf allaha ku bixiyee mudday nugu dabreeyeene eh. dulli inow adeegsada shabaab waxuu daliishiiye eh. dulmi kuba dileen ruux muslima diinninkii wadae cidna daysa maayaan haddaan layska dabargoy war waxaa la yidhi haddii dusha sare qof aad tahay aqligana dugaaggiyo duurjoog wadaagtaan igu sawir haddayno ha ka daalin xumaho damiir laawe noqo oo dabaalnimo ku noolow war dembe dadka welibaankafalana dar aad la eri iddow ku saasana lahay meela wuu gaadhaa baa layidhi war ama dooda ama ha doodinina dani waa seetaa la yidhi war siyaasadii dan joogtahay leedahay baa la yidhi saaxiib joogto ah ma leh war kale maanay baryahan waxbaa qasnaa xaaladuhuna way iska kacsanaayeene xarbigii dagaalkiiyo markuu xooggii socon waayey xabad joojinsow dowladdii ma soo saarin war gaboosow dab nimaan ku joogsan dembastiisa kaman ahaa yidhi war waxaa kaloo la yidhi dab markaan ku joogsadaan damqadaa dad markuu iqaadaan ka durkaa warwar ma haysiin waxa la daba orday waa shabaabkii soo weeraray saldhigyada ciidamada dawladda ee afmadow iyo sabiid iyo caanoo leh saraakiishii ciidamada jubbalandna waxay sheegeen in shabaabka weeraray afmadow oo gaadiid qaraxyaha ku bilaabay la jebiyey meydadkoodiina meesha la dhigay saraakiisha shabeellada hoosena waxay sheegeen in weerarkii saakeed lagu qaaday sabiid iyo caanoo leh shabaabkii kabtay maaragtay ka raacday ku ka dhacay oo khawaariijta lagu jebiyey waa koonfurta gobolka mudug caad iyo camaaro dagaalkuna sida la sheego wuxuu ku bilowday meelo boholaaha goleen oo lagu duqeeyey kadibna markay ay rabeen inay ka baxaan ciidamada dawladda iridda u fadhiistay ayaa ku laaya meesha ka soo baxayeen wartaliyaha ciidanka lugta jenaraal biixi oo ka hadlay dagaalka mudug wuxuu yidhi boqol iyo toddobiyo toban qof baannu ka dilay khawaariijta in kalena meel bay noogu godoonsan tahay oo aannu ku hor joognaa war jenaraal biixi al-shabaab cadaawihii la baxay eeday laga siiye argagixisadii laga adkaa aanfada ahayde eeyihii cadaabtiiyo lallaa ururkii shayddaane arxallaawayaashii la jebi beenta aaminaye amiirrada kuwii sheegtay iyo ugus hoggaankeeda kuway aabbayaashoo dileen baa ugaarsada e ka aarsaday dadkay la jireen eheladoodiiye wuxuu malay asxaan iyo wanaag lagu igraamaaye markii shacab abaabulan heliyo ciidamo awood leh ari weergeliya waxay noqdeen irin fariirtaaye miyuu yidhi aryaadhaha samidae cabdullana waxa uu yidhi adduunyadu waa howla badatayo how adoo dhaameeyay howl dhiibkeed dhankaaley kaaga soo dhacda adoo dhaameeyay howl dhiibkeed dhankaley kaaga soo dhacda warwarka waa iga dhex gasheene maalmahanba xaaladda laascaanood waa tii qasnayd dagaaladuna waa tay ka socdeen dowladda somalilan xabad joojin bay ku dhawaaqday keligeeda garaadadiina way soo dhoweeyeen laakiin nasiib darrada jirtaa waxay tahay baa la leeyahay weli dagaalka waa socdaa iskuhuuro hogoogdaasa loo ereena naw waar maxaa ku qaaday wareedhahay anugu waaban yaabay soomaalida ah. afkuna maxabad joojinbaa addinkuna maxabad ridba war soomaalida afkeeda iyo adinkeedu ah. mar horay iskhilaafeen wareedhahaya ah. laba unugoo axad qura ku yaal isma oga miyaad nagu odhan rabtaan war waxaa kaloo la yidhi uur iyo afaan wada shaqayn ehelunaar baa leh war ummataada sheegaas afjooyi dhagaajo masdheegayan aryaadhaha waxaa la yidhi balaayada sida loo bilaabo waa fududdahay laakiin sida loo joojiya adkaata maqli jiray balaayo dhegel la qabta leedahay daba la qabta ma warwarka wadiga waa sheene dowladda somalilan waxay tihi saaka ciidamada saldhigyadooda lagu soo weeraray wargaraad jaamac garaad caliyo xabadjoojinta iyo dagaalka ka hadlay wuxuu yidhi somalilan haddii ay dhab ka taha xabadjoojinta ay sheegayaan ciidamadooda magaalada ha ka fogeeyaan raaligelinna waa inaad ka bixisaan argagixisada aad nagu tilmaanteen aryaadaha idinkoo qaylo iyo qaxaanqax ku wareerin waxaa la yidhi qabyaalaada la qaatayo qaraniima la quursa guursaha qabyaalada la qaatayo qarannima la guursaha warkalamaanay waxaa la yidhi intii dunidu soo jirtay dilaa baa jiray dilaa kastana aakhirka waa la dilayy haho waa tii la yidhi nin wax dilay haddii aan la dilin ee la sii daayo dilaa sare waa inuu naqdaasaa la dili waaye war waxaa kaloo la yidhi dilaayada dilaagooda haddii aannu dili weyno soo annagana dili maayo war dilaadil weeye khudbadii jimcahaas kadib culummo badanaa ka hada gashay dilka iyo dirirta iyo dagaalka laascaanood shiikh shibil ka mid ahaana wuxuu yidhi taariikhda dhow haddaan fiirinno intii wax soo dishay ihaanaa ku wada dhacday kow itoobiyaankii muqdisho dadka ku xasuuqay meeshay ku dambeeyeen waa aragteenoo iyagiiha isxasuuqay kuwii soomaalilan hargeysa duqaynta ku baabaashana meeshay ku dambeeyeen waa ogeydeen hadda kuwa laascaanood duqaynayana meeshay ku dambeeyaan waa ogaa doontiin alshabaabkii muddo dhow oo haddeena dadka dhani u afduubnaa baqaynaayoo laga baqayana meeshau ku dambayn doono waa ogaa doontiin war sheekh mustafa la yidhaahdo burco ka hadlay oo dagaalka laascaanood khudbaddii jimcaha ku soo qaatay wuxuu yidhi maxay ku kala duwan yihiin dabaabaadka laascaanood duqaynaya iyo kii siddeetan iyo siddeeddii hargeysa iyo burco lagu duqaynayey warwar maahisaana madaxweyne xasan shiikhoo talyaaniga khudbad ka jeedsha wuxuu yidhi waa in loo midooba ciribtirka argagixisada si loo xaqiijiyo duni nabdoon wuxuuna la kulmay madaxweynaha talyaaniga wasiirka gaashaandhigga ingiriiska iyo safiirka maraykanka ee heedaha qaramada midoobe u fadhiya rooma inta ugu badanna wuxuu kala hadlay sidii dowladda soomaaliya looga taageeri lahaa dagaalka shabaab hankoolo haddama waxay mare soomaali heshiis ah dunida heshiis la ah dagaalna kula jirta shabaab war shabaab duni ka mid maahana waxaa la yidhi carunkeenna dhiigga ah kuwii cabayey goornoolba ee caaradhubtiya warmaha naga casaynayay caruur iyo ciroolaba kuwii cunaha goynayey culimmada kuwii laynhaya iyo caaqil iyo hooyo qofka carara mooye kuwii ruux afiyi waayey biyihii la cabayey kuwii ceeshi naga duugay canshuurteenna baadda ah kuwii ku cayiloo naaxay waa taa cuqubaday galeen loo cimaamaday cirkaa looga soo degay dhulkana coluga soo duuliye ayagoo la cayrsanahayo cararayoo liita oo dhirtii cagaarkii dhulkii ciiddu qarin weydi oo layska wada caabiyoo lagu cibaadaystay ayuunbay calaacalahayaan celinna joogaane halgankaa carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyoonguushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeedii wargooyin warka hore war soo dhaafiya ciidamada booliis booliiska waxay magaalada muqdisho ku qabteen haweenay nin soo afduubatay oo in muddo aba gurigeeda ku haysatay ayay war maanigaa waalan misaacadan baa laga heesaya hayehe see yeeshay he markabaan fidhiya magalkii agaalo gadato fadaasay war nasiib badanaa ninka naagan qori sidane afduubatay war wax badanaa raggu gabdha soo afduuba jiraane maxaad la qaylinaysiin war kalamaaney ragga dumarku ma afduuban jirin doorkan ka horoowe guri dalaq ma sii jirin intay duhurka haystaane waxa gabadha daaree ku dhacayaa dadka u sheega warwarka waad iga dhex gasheene taliska booliska gobolka banaadir waxay sheegeen in degmada howlwadaag laga soo qabtay haweenay magaceeda lagu sheegay faadumo maxamed oo degmada wadajir ka soo afduubatay mahad xasan oo booliisku sheegeen in dhibirka loogaga jiro aryaadhaha war ma haysiine sharciga hay-adda nisaa golaha shacabku soo ansixiyeen waxaa la horgeeyey aqalka sare wasiiru dawlaha amniga xagaa oo ka hadlaayana wuxuu yidhi hay-adda nise qof ma xiri karto waaran maxkamadeed la'aantiis mana yeelan karto xabsiyo qarsoodi ah muga waxaan idinka codsanaynaa inaad sharcigan ansixisiin si loo dhaqan geliyo war adduunyada war kama haysaan oo soomaaliya keliyaad ku meeraysanaysaane siyaasadda geeska afrika mar kale cirka gelaysaa maalmo dhoweyd madaxweynaha eritereya waa kii booqday kenya waana tay labada dowladood heshiiska kala saxeexdeen madaxweynaha eritereyana wuxuu mar kale oggolaaday inay dowladdiisu ku biirtay ururka igaad oo ay lix iyo toban sano dowladdiisu ka maqnayd waxaa kaluuna roofa ku dhawaaqay ah. inay dawladdiisu dib u soo cushanayso xubinnimadii ah. urur goboleedka igaad ah. oo ay lix iyo toban sano dawladdiisu ka maqnayd aryaa caalamka adigaan war ka hayne dhulgariirka turki iyo suuriya ka dhacay dhimashadu waxay sii maraysaa labaatan iyo afar kun oo qof dadka dhaawacmayna siyeetan kunay sii cagacagayhaayaan inay ka sii badatana waa laga yaabaa madaxweynaha turkiga erdogaan oo saacado kor horbaahinta la hadlay wuxuu yidhi qadarta siday tahana u aqbalaynaa dadkii naga dhintay soo meeshan karno kuwa naga dhaawacmay waan dawaysanaynaa guryihii naga burburay waan dhisanaynaa qofkii hal guri lahayna laba guri baan siinaynaa war kalemaanay waxaa la yidhi shabaab iyo waxay taagan tahay maanta shacabkiiyo ciidankii iyo shaqaaluhuna waa kula shirkoobeene shab inaan nidhaahnaana waa shay duruuriyehe wax kaloo la sheegaaba waa sheeka baraley war kalemaanay ustaad xuseen sabriye wuxuu yidhi waxaad leedahay cadow badan oo guushaada dhibsado jabkaa farxadaada ku farxo waxaa jira nacab aan farxadda kuu quurin oo jecel inaad murug iyo walbahaar ku noolaato waxaa badan dad aad malaynaysa inay ku jecel yihiin balse caqabad ku ah horumarkaada oo qodxa u dhigaya tallaabo kasta aad horay u qaadi lahayd haddii lagu tusi lahaa waxa ku jira qalbiyada dadka waxaad arki lahayd saaxiibo badan oo adiga kuu qosla balse xiqdi iyo xaasidnimo kuu haya oo jillaafo iyo hagardaamo kula damacsan horumarkaaduna dhibayo oo ka naxaya markii ay maqlaan inaad guul gaartay dadka kale iska dhaafe qaar ka mid ah ehelkaada iyo asxaabtaada ayaan guul iyo horumar ku oggolayn adiga keliyana ma ahane ee soomaaliya oo dhan ayaa horumarka loo diidan yahay ee libaaxyada afrika ayaan noqon lahayn haddii uu caalamku hagaadaammada naga dayn lahaa haddii aad ka mid tahay dadka naxligaas iyo beentaas naftooda uga sheekeeya markii ay fashilmaan cuqdad nafsi ayaa ku haya ee allah ku caafiyo garaadkaada iyo damiirka dadkaada ayayna gafiyo cayb ku tahay inaad iska dhaadhiciso in guushaadii horumarka lagu diidan yahay keligaana ma ahane dad badan ayaa cudurkaasi codadaas kula qabo waana sababta ay fannaaniin badan ugu heeseen nacabku weligii ha daalo nacabku ha isdeldelo nacab diida samaheenna nacabka igu wiirsadow nacabka igu soo hirtow nacabka igu teedsan nacabkaygu ladi waa iyo nacabku darbiyada ha jiiro fariimahaasi xubintii kale ee ka horeysay ee kalamaan waxay gabgabo u ahayn barnaamijkeena ah, falaqaynta wararka oad kala socoteen idaacadda kulmiya muqdisho kulankan xiga nabadgelyo